alxamdu lilahi rab alcaalamiin sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa alih wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna maa calamtana wcalimna maa yanfacuna wasidna cilma qaala almusanifu raximah llahu tacaala faslun miiqaatu alxaji waalcumra miiqaatu alxaji xajka miiqaadkiisii waalcumrati cumrada miiqaadkeedii ayaa laga hadlayaa miiqaadkan hadda waa miiqaadkii makaanigaha ah wey mawaaqiidda waxay u qeybiyaan culimmadu labo almawaaqiit almakaaniya walmawaaqiit azamaaniya miiqaadka makaaniga ah waa kuwan hadda uu sheegayo musanifka inoo sheegi doono kuwa zamaaniga ahna waa saddexdii bilood wey shawaal wa dilqicda wa cashru min dilxija ayaa waxaa la dhaha almawaaqiit azamaaniya almakaaniya hadduu galaya meesha qofka xaajiga ah ama cumro galayo inuu cumraysta rabo markuu maraayo inuu ka niyoodo la rabo xajkiisa iyo cumradiisa makaankaasa waxaa la dhahaa miiqaat makaan loo waktiyeeyey ama loo xadeeyey uqita ee xudida waxaa loo xadeeyey meeshaa markuu marayo inuu xajkii ama cumradii ku dhawaaqo niyoodo qalbiga ka niyoodo carabkana ka dhawaaqo dulxurayfata oo dulxurayfati meeshaa binxulayfe la yidhaahdo liahli lmadiinati reer madiina ay u sugnaatay wixii reer madiina ah madiinada nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo korkaa kore ee madiina waxay ku toosan waxay ka imaanaya waxay ka harmanayaan xajka iyo cumrada dulxulayfa markay marayaan meeshaas ka niyoonayaan waa siduu nabigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam xajat lwadaac waa kii madiina nabiga alayh salam ka soo baxay maalin sabti ah habeenkii dilxulayfa baryey subaxii nabiga sala allahu aleyh wasalam ayuu markaas maalintii dambu ka xarmaday dilxulayfa waaljuxfatu hadda waxaa la dhahaa abyaaru cali abyaar cali baa la dhahaa dilxulayfadaas madiine unbay hadda ka tirsan tahay oo waa isgashay waljuxfa meesha juxfa la yidhaahdana lishaami ree shaam ayaa ka soo xarmada ooy miiqaad u tahay shaamna dhulkaas weyn ee hadda dowladaha loo qaqaybiyey ee suuriya iyo urdun iyo falastiin iyo lubnaan iyo dhulkaasoo dhan baa shaam laisku dhahaa marka markay soo marayaan meesha la juxfa ayay kasoo xarmanayaan wa misra iyo reer masar walmaqriba reer maqrib dadkaas maqrib alcarabi la yidhaahdo ayaguna waa sidoo kale marooka iyo libiya iyo tunis iyo dhulkaasaa maqrib la dhaha markajuxfi ka xarmana iyaguna ayb juxfadu marka waxay ahayd magaalo ama qaryo daad baa galay biyaa galay markaasuu ajxafahu sayru daadkii baa baabi'iyey marka markii dambena nabigu caleyhi salaatu wasalaam markuu madiine tegey waxay magaalada madiine ay tahay meel cudur oo jiro badan saxaabada ay la qabsan waayeen ilaahay buu beriyey cudurkeedina juxfadaasa loo raray mahayacana waa la dhihi jiray marka dambena waxay noqotay meel lamadagaana ah oo noloshu ayna suuroobayn in lagu noolaado marka waxaa hadda magaalo ah oo u dhow oo dadku ay ka xarmadaan magaalo la yihahdo raabiq raabiq magaaladaas ay dadku xarmadaan hadda dayib wayalamlam meesha yalamlam la yidhaahdana waa meel buur ahee litihaamati lyaman yaman tihaamadeeda dadka ka imaada ayaa ka xarmanaya yamantii buu qeybiye oo tihaamo iyo najdi buu u qeybiyey tihaamo waxaa la yidhahdaa dhulka hooseeye ee munkhafidka ah ayaa tihaamo la yidhaahdaa majdina dhulka waxaa la dhahaa dhulkoraadka ehe taagga ee koreeya ayaa majdi la yidhaahdaa marka wixii ree tihaamo ah oo dhulka hoose jooga waxay ku toosan yihiin yolamlam halkaas ka xarmanayaan sacdiya la yidhahdaa hadda magaceeda asacdiya wayalamlam litihaamati اlyamani wa qarnun qarnun malaazim meesha la yidhaahdo qarnu thacaaribna waa la dhahaaye bimajdi buu usugnaaday reer majdi majdi reer majdiye majdi lyaman yaman baa laba loo qeybiya wixii hooseyana waa tihaama dhulkaa korena waa majdi baa la dhahaaye wixii yaman korkaa korka imaanayana qarni manaasir bay kusoo toosayaan iyo waa majdilxijaazi xijaaz dhulkaa la yiraahda maka iyo madiine iyo dhulkaas ku wareegsan baa waxaa la majdi la yirahda ayaa markaa xijaaz la yirahda xijaazta ayaduna dhulkeeda dhulkoraadka ah iyo yaman dhulkeeda kore waxay ka soo harbarayaan qarni qarni manaasil meesha hadda gobolkan ay qasiim iyo eh, iy ku toosan tahay daaif magaalada la yihahdo daaif ayaa markaayay ku taalaa qarnidan kama foga qarni facaalibna waa qarni munaazil waa la meesha nabiga sala allah alay wasalam markii reer daaif intay isku bandhigay oo uu ka dalbay inay gargaaraan ay dhibaatada u geysteen deena uu ka dhaqaaqay isagoo mahmuumayo murugsan maa afaaqa ilaa biqarni facaalib waa ka dhihi jir saxaabi markuu marayo meeshaasuu miirsaday oo malkul u imaaday hadda waxaa la yihahdaa asayl kabiir asayl alkabiir ayaa yihahdaa marka nafdi yemen iyo nafdi xijaaz qarni manaasil bay ka soo xarbanayaan wadaatu cirqin meeshaa daatu cirq layihahdan lilciraaq ciraaq baa iskale iyo khuraasaana dhulkaa khuraasaan la yihahda ee jamhuuriyaadka iyo caradaas dhex ka imaanaya faris laga xukumi jir ayagana halkaas ka xarbanayaan daatu cirqi waalafdalu lahu alcaqiiq sida fadliga badane fiican qofka u fiican inuu ka xarmado caqiiq wey caqiiqdaa kasii koraysaoo daata cirqiga iyo caqiiqa xagga maka waxaa soo xiga daata cirqi caqiiqdaa ka fog taa inuu kasoo xarmada ayaa fadli badanoo fiican nabiga calayh salaam baa xadeeyey iyo cumar baa xadeeyey baa lasku hayaa culimada isku hayaan marka dhulkaa la qabtay ciraaq iyo basre iyo kuufa labadaa markii la qabtay muslimiinta waxay dhaheen waa nagu qalooc bay nagu tahay inaan xaggaa iyo daata cirqi muxuuha qarni manaasil iyo mawaaqiidii kale inaan aado qalooc bay nagu tahay waddadaana kuma toosna ee maxaan fallaa markaasu wuxuu yidhi meesha ku toosanoo meesha ayadaa miiqaadkaa ku toosan kasoo xarmada marka waxay noqotay caqiiq madaatu cirqi bay noqotay qolada halkaas kasoo xarmanayaan waman fii makata wixii maka gudahooda jooga walow maaran mid iska soo maray oon ka tirsanay reer maka ahayn baa ahaadee miiqaatu xajihi xajkiisa meeshuu ku xarmanaya makatu maka wey marka reer maka iyo dadkii aafaaqi ahay marka hore maka soo galay markaa dambe la qumanaatay inuu iska xajiye iyo ayagu marka maka gudahooday ka xarmanayaan waxba miiqaadki iyo aada lama dhahayo hadduu xaj yahay wey amaa cumrada waa tan wa miiqaatu cumratihi qofka reer maka ah ama soo galay maka cumradiisa meesha uu ka xarmanay miiqaadka u ahna adna alxilli xilliga meesha ugu dhoweeyaan maka ile waxay leedahay xaram iyo xilli bay leedahay marka dhulka xaramka ee la xadeeyey ee xuduudda xaram la yihahdo ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu xadda u sameeyey intaa xaram baa la dhahaa wixii ka baxsana xilli baa la yihahdaa xiligiibaa marka marka xaramka la fiiriyo meelana waa fog yaha xaramku meelana waa dhow yahay dambe xilligii baa la geli marka adna xili meesha ugu dhow oo xaramka looga baxayo xiligaa inuu kasoo xarman hadduu cumro rabo hadduu cumro rabo meesha ugu dhow buu kasoo xarman karaa afdalka laakiin meesha ugu fiican asaa kuu sheegi doona wa miiqaatu cumratihi qofka reer makaa ama maka maaragtay soo garay cumradiisa miiqaadkeeduna adna xili meel xili oo xaramka laga baxayo meesha ugu dhow weeye wal afdalu se sida fiican minhu qofka isagaa miiqaadka uu kasoo xarmanaya cumrada aljiciraanatu waa u fiican jiciraana waa meesha markuu nabigu daaif iyo xunayn iyo uu kasoo laabtay dagaalkii sanadkii sideedaad hijrada qaswad iyo jihaadka meeshii xoolihii faraha badnaa ee hawaazire laga soo qaatay lagu qaybiyey ee saxaabada iyo dadkii mu'alafatulquluubkaha lagu qaybiyey ayaa jiciraana la yidhaahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kasoo xarmado kasoo niyooday cumro markuu imaaday waa kii taxalula haddana dib ugu laabtay jiciraana rasuulka sala allah alay wasalam marka ficilkii nabiga calayh salaam meeshuu sameeyey ayaa haddii meel xilli oo laga soo xarmada laga hadlaayo ficilka nabigaa fadli badan meeshuu nabiga ka soo xarmaday huma tanciimu tanciim baa ku xigta tanciimna iyaduna waa amarkii nabiga calayh salaam oo caaisha ayuu amray markay xajkii soo degto ay tiri aniga cumro gaaraan rabaa sidii gabdhihii haweenka nabiga uu qabay kale umahatulmuminiin ay cumro gaara ola imaadeen ayaga waa kii xaydka ku dhacay ee cumradoodii markaa la yidhi xajka dhexgeli marka waxay tiri anigan waxaan rabaa marka xajka dhamaysay inaan cumraysto cabdiraxmaan bn abubakr walaalkee waa kii u dhiibay nabiga sala alla alay slam tanciim tanciimta marka waa adna alxili ila alxaram meel xili oo xaramka meesha ay ugu dhoweeyaan muddo yaroo ilaa lix kilomitr meelahaasa ayaaba maka ayaad xaram ka baxaysaa kadib bacda sita eh, lix kilomitr kadib waxaad tegeysaa tanciim baa tegi meesha jiciraana ay lix iyo toban kilomitr maka u jirto ama xaramka u jirto marka tanciim baa ugu dhow meel la yihahdo hadda masjid alcaaisha masaajid yirahda ku dhisan oo meesha iyada ka soo xormatay umulmuminiin caaisha radi allahu canha masjid weyn oo masjidu caaisha loo bixiyey halkaasa laga soo xormadaa huma alxudaybiyatu xudaybiye wey xudaybiyana waa meeshii nabiga sala allah alay wasalam uu xasriyey ee laga reebay inuu xajki cumradiisa uu galo sanadkii lixaada hijrada kadibna uu ku taxallulay rasuulka sala allah alay wasalam ceel baa ku yaala xudaybiye la yidhaahdo magacaasaasa loogu bixiyey waman qofkii maskanuhu qofkii maskankiisa iyo gurigiisa uu yahay aqrabu mid u dhow min almiiqaati miiqaadka xaggiisa ilaa makata maka uga dhow yahay aqrabadaas ku tacaluq ilaa makada gaar majruurka aqrabada ku tacaluji taas abcadana midda kalena abcadana wax ku tacalujinaysa ilaa makada abcadada ku tacaluji saas macnaha isku keeni karaa iska ilaali waman maskanuhu bukure gurigiisa maskankiis qofku aqrab u dhow min almiiqaati miiqaadka xaggiisa xaggee u dhow yahay ilaa maka u dhow yahay aqrabada ku tacaluq jinaysa fa miiqaatuhu qofkii maka u dhow oo gurigiisa hadda makada dhexeeyaa famiiqaatu meeshuu ka xarmana waxaa weeye mawduucu meesha uu markaa taagan yahay mawdiciisa wey haddaabaad miiqaadkaadii uu meesha adi aada joogto iyo marka laga hadlaayo maka maka iyo meesha degan tahay iyo miiqaadkii mawaaqiiddii shantaed haddaan soo maray dhexdoodaad degan tahay marka adiga gurigaada ma xagga maka u dhow yahay mise xagga miiqaad kugu dhow yahay la fiirinaya wuxuu leeyahay man kaana maskanuhu aqrabu min almiiqaati ilaa maka qofkii maka u dhow fa miiqaatuhu mawducu meesha uu markaa jooga ayuu gurigiisa ayuu ka xarman miiqaat aba fog oo aan uga dhoween ku laaba oo kasoo xarman la dhihi maayo waman salaka dariiqan ninkii wada qaadaa laa miiqaata fiihi aan miiqaat ba lahaynba jid wuxuu ku toosan yahay mawaaqiiddaan soo marray oo dilxulayfi iyo jucfo iyo qarnu manaazil iyo lamlam iyo daatulcirqi iyo mawaaqiiddaan soo marray markuu isaga ciddiisa ka baxay meesha uu ku socdo kumana hagaagsanaba kuwa ayaga meel dhexdhex ah ayuu ku hagaagayaa see la yeeli waman salaka ariiqan inkawadaqada laa miiqaata fiihi miiqaat baan lahayn axrama wuxuu ka xarmanay uu xarmanaya idaa xaadaa markuu la simo aqraba almawaaqiiti mawaaqiidda meesha ugu dhow ileh isaga mawaaqiidda ugu dhow markuu la siman yahay ilah xaggiisa hadduu qarnulmanaasil uu la siman yahay qarnulmanaasil bu marka halkaasuu ka xarmanaya meesha la siman qarnulmanaasil juxda hadduu la siman markuu juxda la siman yahay ayuu xarmanaya saasuu ku leeyahay waman daaruhu waxaa meesha qoran hadihi almawaaqiitu likuli man mara biha mawaaqiida waxaa iska leh likuli mamara biha qof alla qofkii soo mara minaha eelkeeda kamida iyo wakayrihim lakin ninka waxaa inii qoran intiina badan waman daaruhu saasaa qoran saasa ku qri inta waa inaga maqantay mase meel kale inuu qori doona wa hadihi almawaaqiitu aan soo sheegnay waa kuway dulxurayfa liahli madina wajucfa liahli sham waqarnu manazil liahli najdi wa yalamlam liahli yaman tihamat lyaman watihamat xijaaz walaat cirqi lciraaq wxurasaan mawaaqida aan soo sheegnay yaa iska leh wuxuu le likuli man mara biha dadkii allaala dadkii soo maray kusoo toosa oo min ahliha dadkii deganaaba ah iyo wakayrihim kuwii aan degenayn intaba halkaa markay maraan bay ka soo xarmanayaan waa xadiidkii nabiga sala allahu alيh wasalam huna lahuna waliman ataa calayhina min gayri ahlihina miman araada alxaja walcumra waa kii nabiga sala allahu alيh wasalam saa dhahay xadidki saxi bukhari muslim ku ayib waman daaruhu qofkii gurigiisa iyo daartiisu abcadu ay ka fogta min almiiqaati miiqaadka ka fogta min almiiqaati cafwan waman daaro qofka daartiisa abcadu ay ka fogta min almiiqaati miiqaadka xaggiisa ilaa makata makay ka fogta abcadua ku tacaluq miiqaad man daaru abcad daartiisa waxay ka fogta min almiiqaati markii miiqaadka xaggiisa la fiiriyo ilaa makata maka way ka fog tahay daartiisu xagga miiqaadku u dhow yahay macnaha saas falafdalu sida afdalka lahu asaga u fadliga badan allah yuxrima inuuna xarmanin baa fadli badan ila min almiiqaati miiqaadka mooyeene yani hadduu xagga miiqaadkaba u dhow yahay muxuu ka fogyahay markaa miiqaadka haduu dhow xagee ka fog yahay makuu ka fog yahay hadduu maka ka fog yahay miiqaad ku dhow yahay miiqaadka ku laabto oo ha ka soo xarmado asu ka wadaa waman daariya bacduu ka fog min almiiqaati miiqaadka xaggiisa markii la fiiriyo ilaa makata maka xaggeedu yuu ka fog yahay abcad ilaa maka falafdalu sida afdalka le waasa u fadli badan allah yaxrima inuuna xarmanin baa fadli badan ilaa min almiiqaati buu ka soo xarman waqiila waxaa la yidhi maya ee eh, min daari buu ka xarmanayaa kolba haddiiba miiqaadkii maka uu udhexeeyo miiqaad uu soo dhaafay ee ka fog dib ugu labalaabi maaye min daari buu ka xarman qiilkaasaad moodaa weliba inuu xoog badan yahay lanna xadiidka nabiga alayh salam wuxuu yihi waman kana dunuhu waman kana duunahu famin xayثu ansha saasuu yhi rasulka alay slam ninkii duuna mawaaqiid ah famin xayثu ansha meeshuu ka bilaabay socodka ee uu ka safrayo gurigiisa ayuu ka xarmanaya xatى ahlu makata min maka waa ka dhihi jiray rasulka alيh الsalatu wasalam oo fi maka waman jaawaza miiqaata qofkii mawaaqiidii aan soo maray gudba isagoo degan miiqaadkaas ama me korba ka jira oo sidan oo kale sidan u soconaan mawaaqiida maraaye jaawazal miiqaad wahuwa yuriidu nusuka isagoo camal camal xaj ama cumro doonaya nusuku waa xajka ama cumrada niyadaasa nusuku lahaa wahuwa yuriidu isagoo doonaya nusuk inuu xajiyo ama cumraysto isagoo doonaya iyo mawaaqiidi iskaba dhaafayba wa axram markaasuu ka xarmaday duunahu duuna mawaaqiid mawaaqiiddaas sokadeedu ka xarmaday axrama duunah duuna almawaaqiit oo xagga maka ka xigta ayuu iska haramay laazimahu damu dhiig baa ku laazimay dhiig baa ku waajibayo naafi inuu gawracaa laga rabaa haddii kale saddex beri buu soomi haddii kale saddex beri soomaya maxaa yeelay waajib buu ka tegey waajibaadka xajka kamida waajibaadka xaj arkaan iyo xajka wuxuu leeyahy waajibaad buu leeyahy arkaantooda waa afar rukni afar rukni weeye xajka niyada nusuga in la niyoodo iyo dawaafkii dawaaf ifaabaha wquufu carafa sacyi bayna safa walmarwa afartaasaa waxaa la dhaha arkaanulxaj baa la dhahaa waajibaadka marka marka niyadii la yihi waa rukni in niyadaa aad niyoonayso miiqaad aad ka niyooto miiqaad inaad ka niyootona waajib wey soo maarti inaad niyooto waa rukni laakiin niyadaa inay dhacdo meel miiqaad ah oo soo maray kamid ah inay niyadaas ay dhacdona waajib wey qofka hadduu rukni ka tago xajkiisi waa waa fasaaday laakiin hadduu ka tago waajib waajibaadka xajka kamid a ah, waxaa lag laga rabaa fidya inuu neef gowraco ama uu maaratay eh, masaakiin eh, ama uu soomo ama uu soomo saddex beri ayb marka taas inuu ka hadlaya wuxuu leeyahay waman jaawaza almiiqaata wayuriidu nusuga waaxrama xarmala duunahu duuna miiqaati xagga maka dhexdu ka xarmada lazimahu damudhiib ku laazimaya fain caada ilayhi hadduuse kusoo laabto waa dhaafay miiqaadkii oo xagga makuu galay kadib hadduu soo laabto ilayhi ila miiqaati oo kusoo laabto muxriman isagoo muxrima qabla talabusi intuuna gudagelin binusukin maashii xajka ama cumrada mid kamida ah. dhawaadku ma bilaabin sacyiga ma bilaabin mawaaqiftii iyo meelihii la tagay ma hortegin isagoo niyada basa laakiin miiqaadka intuu dhaafay niyada basa watuu isgarwaaqsaday dib buu usoo laabtay oo miiqaadkiibu kasoo xarmaray saqada damu ah, miiqaadka usoo laabtay saqada damu dhiiggi isaga ahaa lagu lahaa ee qofkii miiqaadka gudba waa lagu leeyahay lahaa waa ka dhacay faslun hadda wuxuu ka hadli doonaa aadaab ku tacalluqda ixraamka lala rabo qofka markuu xarmanayo inuu ku sifaysnaado wuxuu leey idaa araada hadduu qofku doono an yuxrima inuu xarmado ikhtisaaratan wuu qabaysanaya waa aadaabta kamid inuu niyoodo xaj ama cumro markuu rabo intuuna xajkii iyo cumradii dhawaaq ku dhawaaqay ama u niyoonin ama qalbiga ka niyoonin waa inu horta isqabaysto oo isnadiifiyo isnadiifiyo oo qabaysto qabayskaasna marka waxaa weeye sunat lixraam wey ah, sunno weeyaan xarmashadaasi sunna u tahay walow xaaila walow kaanat ilmar'atu xaaidan haweeneyda xaaidlaba ahaatee iyadoo caado qabto oo qabaysba markaasi xilligiisba la gaarin hadday inay xajiso ama cumraysata rabto way qabaysanaysaa qabayskaana ma aha litadahuri min alxayli ma ahe inay ka dahaar qaadanaysa ma ahe waxaa iska leh xarmashada iyo niyadaasa iskale iyo camalkaa la gelayo biniyati qusli ixraam wakaa kuu sheegay way qabaysanaysaa biniyati quslil ixraami ixraamka la xarmanayo xajka iyo cumrada la niyoonayo xarmashada waa niyadaase qabayskiisi bayna niyoon fain qala hadufain qala hadduu yaraada maahu biyihiisi biyaha qofkan wata ee musaafirka waa biyo yar qabaysna waa la sunaya seelyeeli tawaadaha uu iska weysaysan faqad oo keli ah haddii kol uu qabayskii wuxuu ku wada qabaysta waayo xadadkii asqarkahaa unbu iska koryeeli oo weysadii buu la imaan fain faqadahu hadduusa waayo bilbiyihi bilkuliyati dhammaan waa waaye waxba ma haystaba ama waa haystaa marad iyo jiro iyo xanuun iyo waxbaa u diiday tayamama waa gabagabaysanaya ah, waa tayamumayaa leanno qabayska laba macno ayuu xumbaarsanaa macnaha koobaad wuxuu ahaa eh, isnadiifin iyo isdahirin buu ahaa nadaafad buu ahaa macnaha labaadna wuxuu ahaa dahaaradaasi sharciga ehe ee cibaadada abu ahaa kol hadii rafcul hadii la waayo nadaafadii jismigaheed ee badankeed hadii la waaye tii macnawigaheed ee rafculxadadkeed ayuu la imaanayaa marka kaasna tayamumka ilan bedelka ah turaabtaasaa bedelkaa biyihii fa faqadahu bilkuliyati waa waay tayamum waa gabagabaysani waa gabagabaysanaya si uu rafculxadadkaas marka ama ma ahe ee dahaaradii macnawigaheed la rabay wayatanadafu waa isnadiifinaya bixalqilcaanati caanada iska xirideeda timaha hoosaa caana la yihahday iska xeeraya intuuna camalkan bagelin weyaan hadogow haddaad niyada la imaata ma taaban kartid wabinatfi wabinatfi libti timaha kalkisha oo laska tifo iska rifo ay fitarkii bay kamid tahay oo nadaafada iyo iyaduna kamid tahay intuuna camalka xajki iyo cumradii gelin buu iska gurayaa tifidaana fiican leanna haddii la tifo raaixadaasna way go-aysaa timihiina tima adagoo hadhow ku xanuujiya ma noqonayaan haddii la xiro laakiin xoogo mar walbana xirad bay u baahnaanayaan raaixaduna way ziyaadaysaa xanuunna waa ka imaanaya wabinatfi libdi wa shaaribi maasa shaaribta layihaahdo shawaaribta la yihaahdo ah, shaaruba baa la yihahda af soomaali be ayadana waa la iska gaabinayaa wa isaalat lwasaki wasakda guud ahaan inuu iska zuuliyaa la rabaa bian yaksila waa inuu dhaqaaba kamida raso madaxiisa bisidrin geedka gobka la yihah caleentiisa saabuunhaan u isticmaali jireen xumbi ka kicin jireen iyo wanaxwi wax lamida ashnaanka waxalka dhihi jireen isagana ee eh, gasaangastahay ay iskaga dhaqi jireen maryaha iyo timaha iyo madaxay ku dhaqan jireen saabuun iyo hadda waxaa la helay shaambo iyo waxbaa la helay lama baahna uma yatajaradu waa iska dhartiraya cala lmakhiid wax allaala wixii marka maro oo tolan oo jidhkaa maarata loogu talagalay gacanta meel loogu talagalay madax meel loogu talagalay jidhkii markaasa mukhiid loola jeeda makhiid loola jeedaay waa ka tajarudaya waa iska dhartiraya ka dhexbaxaya uma yatajaradu can lmakhiid dharkii tollaa marka tolmada macnaheedu waxaa weeyaan waa dharkaa mufasal fi lbadan dharkaa jidhkaa lagu tafsiiliyey ayaa laga hadlayaa wailaa haddaad khamiiska laftirkiisa aad macawisahaan u xirato ama go-aan u xirato dhib ma laha dhib ma laha waxaa la diidan yahay maro tolan oo jirka loogu talagalay oo xubnaha la raaciyey baa laga hadlaya nacam wayalbasu izaaran hoosgunti buu xiranayaa haddii loo diida reerka makiidka hal go oo furan iyo waridaan go mxua izaar hoosgunti iyo waridaan go buu xiran abyadayna cadcad nadiifeyna nadiif ah. ah laba maro oo cadcad oo nadiif ah ayuu xiranaya dharka de cadcad nabiga alay salaam cumuumka xadiidkii ilbisu iyaabakum albiyaad fa inaha khayru iyaabikum kaasaa loo daliishanayaa haddii uu qofku dhar cadcad u waayo dhar cagaara ama madoowa ama midab kalale waa ku xarman karaa shardi maaha dhar cadcad shardi maaha waa un afdal oo dharka cadcad ee nadiifta ee qofka wasakda uu iska ilaalin karo taasaa marka fiican a wailaa dhar aan cadayn uu xihan kara xataa waxaa soo aroortay nabiga alay slam fi xajat wada inuu maryuhu qaba inaan cadayn waridaan abyadayni nadiifayn ziyaara waridaan abyadayn nadiifayn nadiifa wa naclayni laba kaboodna wuu xiranayaa hayra muxiitayn aan koobaynin aan qawyaha iyo muxuuha cirbaha iyo aan wada koobaynin oo qarinaynin laba maaratay kaba oo furan ayaa loo jeedaa haddii laakiin anqawyaha iyo cirbaha ayaa qarana waa inuu ama gooyo ama kaba furan uu maarata xidho waa khufayk waa kii nabig dhihi jiray alayh salaatu wasalam walyaqdachuma asfal min alkacbayn waa kii dhihi jiray wayuayibu wayuayibu wuuu wayusanu an yuayib inuu iibeeyaa wanaagsan badano jirkiisa hadhow markuu xarmanayo inuu xajiyo ama cumrada ku dhawaaqan rabo intuu weli ku dhawaaqin jidhku wuxuu marinayaa idgoon iyo baraafuun buu marmarin ah, iska marin masaaisha dee raggiiba hadda laga hadlayaa waxaa kale oo dharka aan ka hadlayna iyo waxo dhan haweenka kuma jiraan ayago dharkooda iyo xijaabkooda xiran ayib wayudayib badana badankiisu diib marin walaa yudayib thiyaaba dharkaas diib iska marmarin maayo oo maryaha leanna marada asaga hadhow intu ku dhidado yaa marada iyada diibkeedi munfasilka ah oo ka socnaa baa jirka geli jirkay marayaan marka isagoo diib ismariyey bacda alixraami intuu xarmaday kadib oo kaleu noqon nin baa u imaada nabiga alayh isalaatu wasalaam kooti qaba markaas wuxuu nab alla seen uxajiyaa markaasuu nabig wuxuu yihi inزc canka اjubda wاksil canka aطib wafcal fi fi xajika mila ma tafcal fi cumratika al alيه الslat slaam sida xajka aad samayn jirto cumrada samayn jirto xajkana sameyn ama fi xajka ad samayn jirto kala sameyn marka wuxuu yihi iska dhaq buu yihi rasuulka alayه الsalaam marka marada waa in laga ilaaliyo oon la marinin walaa yuطayibu hiyaabahu dharkiisa diib ma marinayo wاlmarأaةu haweeneyda islaanta fi kuli dalika waxa aan soo sheegnay ka rajuli ninka oo kale weeye waa sida ninka oo kale oo dhiibka looma ogolo inay ismariso laakiin ilaa fi nasci makyiid waxay kaga duwan tahay ilaa fi nasci lmakhyiti dharka tolan siibidoodii aanan ragga waa inay dhar tolan iska siibaan oo iska reebaan ayagu kuma jiraanoo dharkooda xijaabkooda bay qabi fa inahaa maradu ama naag laa tanzicu ma sibayso wa taklibu kafayhaa labadeeda sacabayse waxay marinaysaa cilaan iyo khidaab kilayhibaa labadaa bilxinaay xinay marin wa tulaqiqu bihaa wajhaha wejigeedana way ku dharoobaysaa nacam ah, ana xidnaha waxaas intayna weli xarmanin waa ismamarin kartaa baa loo jeeda hada kuluhu intaasoo idin qabla lixraam marka laleeyahy waxaas ismarinayaan ama waxaa loo eh, waa loo ogolyahay waa inta weli la xarmanin wey inta la xarmadayse lama ogolo uma kadib yusalii ragcatayni laba raagcadood buu qofkii tukan waa qabaystay dharkiisii buu iska bedelay kuwii kale la rabay buu xidhay kadib wuxuu tukan laba ragcadood buu tukanaya sunat iraam ama ragcatiraam bu xihan fii kayri waqti karaaha waqtigii karaahiyadae la nahiye waqti aan ahayn buuna ku beegayaa shantii waqti ee muxaramkaha ee la nahiyey lama rabo in sunatulixraam baan tukan inaad tiraahdo sababtu waxaa weeye sunatulixraamku sababteedu waa sabab mutaahir oo dambaysa wey wax soo socdaad u tukanaysaa marka sababta salaadaas marka sabab mutaqadim ama muqaarin mutaqaarina la rabay hadduu zawrka sabab mutaakhira yahay istikaare iyo sunatulxiraam iyo awqaata manhiyo canhuwa laba imaan mahayo laba imaan mahayo tukan mahayo yanwi waa niyoonse bihimaa labadaa ragcadood markuu tukanayo muxuu niyoon sunat alixraami xarmasho xaj ama cumro la xarmanayo sunadeediibuu sunatulxiraam buu niyoonayaa uma yanhadu markaas kadib deena uu salaadii tukado waa kacaya liyashraca inuu maaragtay guda galo fi sayri socodkii xagee loo socda ilaa maka lmukarama camalkii marka miiqaadkii baad waxaaso dhan ku diyaarsatay waad dhaqaaqaysa marka inaad maka udhaqaaqdaad ku diyaaran u istaagi fa idaa sharaca markuu guda galo fiihi eh, fi sayr socodkii markuu guda galo axrama waa xarmanaya xiina idin xiina idaa sharaca mar allah markuu guda galaayo ayuu xarman oo niyada la imaanaya albaabka masaajidka markuu ka baxaayo iyo markuu gurigiisa rititayahay daabada markuu fuulaayo iyo xiliyahaasu ku dhawaaqaya markuu daabada fuulo ay la istaagto xataa waa u banaanta o nabig waa sameeye alayh salaam xata ida stawad bihi lbayda waa kay dhihi jira saxaabiga jaabir bin cabdillah xadidka dawiilka dheeraa hashiisii nabiga markuntu ku fariistay ay la istaagtay mesh taageed ayuu deena ku dhawaaqay xajkii iyo cumradii fa sharaca fiihi markuu guda galo socodkii xaraaman bixiinadin buu xarmanayaa oo niyooni walixraamu ixraam maxaa la dhahaa kuu fasiraya wuxuu kule walixraamu huwa ixraam niyatu dukhuuli nusuki dukhuuli fi nusuk camalkii xajka iyo cumrada in la galo niyadaasa ixraam la yihahdaa niyadaasa ixraam la yihahdaa fayanwi wuxuu niyoonaya biqalbihi qalbigiisa wuxuu ka niyoon adukhuula gelitaan fi lxaji xaj la galo lilaahi tacala ilahay dartiida loo xajiyo in kaana hadduu yahay yuriidu mid doonaayo xajan xaj hadduu xaj doonaayo waa soo maray anwaacu nusuki sa afar nooc buu kaqaybiya saddex baana u xoog badane hadduu xaj doonayo niyadaas xajkaabuu qalbiga gashanaya aw mase fi lcumrati niyat lcumra buu niyoonayaa in kaana yuriiduhaa hadduu cumro doonayo aw fi lxaji xaja walcumrati cumro niyadood buu la imaan in kaana yuriidu lqiraana hadduu qiraan isku dar xaj iyo cumro in isku daro hadduu niyoonayo saddexdaasa u waaweyneed alifraadu waltamatuc walqiraan wayundabu waxaa la sunneeyaa an yatalafada inuu ku dhawaaqo oo ku hadlo bidalika niyadaas haddii xaj keliga tahay haddii xaj cumro tahay iyo haddii cumro keliga tahay inaad niyooto oo axramtu ama naweytu ama labayk labaykaad tiraahdo intaba waa xarmaday laba xajan iyo axrama xajan iyo ahala bicumrati iyo alfaadaasa loo isticmaalaa oo xadiis kusoo arortay wayundabu waxaa la suneeya talafada bidalika in lagu dhawaaqo meelaha marka niyada ay sunada tahay in lagu dhawaaqay kamid tahay tan ayada meelaha niyada in lagu dhawaaqay sunada ta ay banaan tahay cala aqal ayay kamid tahay meeshan oo maxalkeeda niyada ilaa qalbiga ay laakiin meelshii aan la sheegin waa in asalkeeda un waa cibaade tawqiifi wey cibaadadu qalbiga lagu wado ayضا sidaas yundb an ytalfd bdalika ayضا bilisaani carabka inuu kaga dhawaaqo siduu qalbiga uga niyooday uma kadib yulabi wuxuu xarmanayaa uu labeegsanaya labeyka uu dhahaya raafican isagoo kor u qaray sawtahu sawtkiisa wاlmarأaةu haweenayduse hoos bay udhigaysaa labeyk اllahuma labeyk fayaqulu wuxuu leya wa talbiya la yihahda labayk allahuma ilah waan ku ajiibay labayka ku ajiibay labayka ku ajiibay waa ku celinaysaa waa lagu dhawaaqay leenay caalimu darki asagoo ama dhabarka aabaha iyadoo ku jiro oo weli dhalaanin xataa dhawaaqa halkaasu dhacay nabiy ibrahim calayhi salaatu wasalaam kacbadii iyo hawrihi uu sameeye o dhisay ayaa waxaa li adin fi nnaasi fi lxaji yaatuuka rijaalan calaa kuli daamina yatina min kuli fajin camiiq u dhawaaq baa layidhi iyagoo oo gaadiid saaran iyo iyagoo lugeynaya intaba way imaan doonaan qof allaala qofka dhawaaqa ajiibe u dhawaaq baa layidhi markaasuu dhawaaqay deena xageen gaarsiin dhawaaqayga ibrahim ibrahim dhawaaqayga xagee gaaraya ilaahay markaasuu ilahay wuxuu yiri subxaana watacaala wuxuu ku yiri anagaa gaarsiiya adi dhawaaq iska dhawaaq tiiba marka maanta laga jawaabaya nin allah ninki xajka ama cumrada bilaabaya dhawaaqii ibraahim calayh salaam uu ilaahay subxana watacala dhawaaq yiri tiibuu ka jawaabaya oo ilaahay dhawaaqii khaliilkaadii uu noo dhawaaqeed amartay waa kan maantaan soconnaa ilaahay oad noo qadartay oon xajinaynaa cumraysanayna aan ku ajiibnay dhawaaqi oo adi lagu dhawaqsa ina ajiibta maaha waa ka ijaabadii labayk allahuma waan ku ajiibnay dhawaaqi labayka ku ajiibna labayka waajiba wa celi laa shariika laka wadaag kuuma sugnaanin ilaahayow waxaada wadaag nina kula wadaagin axad kula wadaag usi jirin adiga maarata waxdaariyadaada iyo ilaahiyadaada iyo rububiyadaada asmaada sifaat inta wax ku helaa ma jirto wax kugu haysto waxay ku haysteen dhaalim mushriga weeyaan oo gaalo ah, ahlunaara labayka ilaahay maaratay waan ku ajiibnay wey in aamda iyo eh, eh, ana alxamda inadaa si fiican in la yidhaahdo oo istinaaf laga dhigo oo aad xamdigaada iyo mahadnaqaada iyo ilahay xamdi aad ku xamdinayso inaynan tacliil ayna lahayn oo waxaan u labeegsanahay noqon haddaan ana alxamda tirahdo waxay noqonaysaa labayka labayka laa shariika lak maxaa yeelay ana alxamda lilah marka tacliil bay noqonaysaa marka labaykada keliya xamdiga maya kuwa mudane wuxuu walbu ilahi subxana wa tacaala mm-hmm ina alxamda xamdi guud ahaan ee wanicmata nicmo dhammaanteed laka adigaa iskale walmulka mulkiga taamka iyo boqortooyo dhammaanba adaa iskale laa shariika laka wadaa kuma sugnaanin ayuu le marka laa shariika lah waa lagu codiyay mar labaad kelimada tawxiid weya kelimata tawxiid baa la yihahdaa waana madaahirta xajka sidiisaba xajku waxaa weeyaan waa madhar min madaahir taxqiiqi tawxiidi waidhaari xajka in tawxiidka lagu muujiyo un loola jeedaa meelaha la tegayo ee la istaagayo ee la wareegayo dan kale lagama leh waxaan laga yar cubudiye in la muujiyo ilaahay subxaana watacaala waxadariyadiisana la daahiriyo taas unbaa loola jeedaa oo carabka lagaga dhawaaqo qalbi laga ictiqaadiyo acmaasha iyo jawaarixdu ay rumeeyaan intaasaa loola jeedaa ujeedada intaa weye ee gurigaas lagu wareegeysanayo wax macnaho hawaabahoo gaaraho asaga uu wato maahee addoonnimadii lagu amray iyo inaad tawxiidsato unbaa meesha ku xaqiijinaysaa saas wey inaad marka loo malaynin in meesha wax gaara uu wato markaa cumar radi allahu canhu markuu xajar asad ka hadlaya muxuu yihi inii aclamu inaka xajar laa taduru walaa tanfacu waa ka dhihi jiray dur iyo nafci midna wadatid ee itibaaci nabiga aleyh isalaatu wasalam la ilaha illa lah maxamedun rasuululahi baan dhaqan gelinaynaa laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah tanaan dhaqan gelinaynaa nabiga anagi baa ku dhunkaday marka maxamedun rasuululahi oo la rumeeyana waxay ka dhigan tahay in la itibaaco la raaco tan anaga samaynaynaa marka falyacbuduu raba hada lbeyt weeyaane beytkasa lama caabudo beytka lama caabude raba hada lbeyt baa la caabudaa waka laa shariika lak alaaan buu ku celcelinaya ka badan uma yusalii waa salinaya wayusalimu waa salaami cala nabiyi sala allahu alayh waali wasalam bisawti sood buu la imaan akhfada ka hooseeya min dalika ducada labeytiga labeyka kor loo qaaday ragga kor uqaylayaan walidalika nabig alay slam yii khayrka khayrulxaji alcaju wahaju xajka waxaa afdal ugu fadli badan alcaju cajiga waa cajaaj waa sawt rafcu sawt ilaa saxaabada ay xabeebtaan oo cunaha xabeebtaan bay dhawaaqi jireen marka wathajuna waa gawraca weeyaan dhiig la daadiyo a ah, taasaa u fadli badan in kor loo qayliyo la dhawaaqo oo inta tabartaa dhawaaqda la rabaa laakiin salliga nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yihi hoos baa loo dhigi bisawtin akfad ka hooseeya min dalika talbiyada wayasalu llaha tacaala ilaahay buu weydiisanaya aljanata janno wayastaciidu bi min annaar naar buu ilahay ka magangelayaa waa intii nabiga alayh salam uu yihi awlaha nudandin xawlahaa nudandin ay nudandinu xawlahaa ninkii saxaabiga dhihi jiray uu nabigu yihi alayh salam maxaa tirahda maa la taqulu fi salaatika salaadaada maxaa tirahdaa buu yihi markaasu wuxuu yihi asalullah aljana wa acuudu bihi min annar ani ilahay baa janno weydiistaa naarna ilahay baan ka magan galaa amaa ana falaa uxsinu dandn la adri dandanat walaa dandan mucaad bu yiri nuunuudan iyo nuunuuda mucaad mucaad ba isku elkacsanaayeen radia allahu canhu salaada ku dheereeyey adiga iyo mucaad nuunuudiinan ani ma garanayo ee ilahay jannana waan weydiistaa naarra waan ka magan galaa markaasu wuxuu yihi xawlahaa nudandin rasul la sal slam yani inta aad sheegtay maangaararkeeda anagana nuulenahay a ah, kale ma wadano intaasa dadka waa faman zuxzix an naar udkila jana unbaa loo socdaa labadaasi in janno la galo naar lagabadbaadi laga badbaado unbaa un loo camal fali oo loo daacaysan oo ilahay maarata su-aasha iyo ducada ay ujeedadooda tahay wa yukthiru wuxuu badinayaa talbiya labeysigu badin labayk allahuma labaykada soo maray fii dawaabi ixraamihi xarmashadiisa intay daaimta daaimnimadiisa inta uu daa'im yahay u xarman yahay xaj iyo cumro ku jiro uu wadaya qaa'iman isagoo taagan buu la imaan waqaacidan asagoo fadhiyu labayk allahuma ku hay waraakiban asagoo wax saara labayka ku hay wamaashiyan asagoo lugeynaayo wamudanjacan asagoo dhildhinac u jiifa wajunuba asagoo jinaabo qaboon qabaysba maarata weli qabaysanin qur-aan ilan ma akrinaayo waa labayka weeyaan waxaa'idan haweeneyda caadada qabto intaba labayka way dhahay qof ka reeban male walidalika nabiga caaisha ku yiri ifcali ma yafcalu lxaaj hayr laa taduufi bilbeyt kacbada dawaafkeeda un baa gabadha caadada qabta loo diidaya inta kale waa la imaan wayataakadu istixbaabuhaa yataakadu waxaa la adkeeyey oo sunno muakada ah istixbaabuhaa baa la adkeeyey sunanimada beegsiga cinda tagayur اaxwaali xaaladaha markay isbedelaan xaalada kusugneed ba iska bedeshay xaalad kalead ubedeshay ah, wabaad waad lugeynaysa gaari fuushay meel hoosaad socotay meel koraad furtay axwaasha idilba marka wal azmaanu iyo zamanki isbedelkiisi habeenkii iyo maalintii oo kale waagii baa baryaaya habeenkii baa la gelaya tagayur lazmaan wey xilligaasaad ku dhufanaysaa labayk allahuma labayk walamaakini watagayur اlamaakini amaakinta markay isbedeleyso meeshaad ka sacuudin waa marka asaa kuu fasiray mithaal ka sacuudin meel baad koraysaa fuulaysaa buur baa fuulaysa ama jaraanjaraad fuulaysaa ama sulam iyo masaacida iyo waxyaalahan ayaad fuul lifti baad fuulaysaa wahubuutin hoobashada marka tooga iyo buur lagu hoo lagu hoobanayo ayaguna ama diyaaraddu ay degayso wa rukuubin marka wax la fuulayo gaadiidka la fuulayo wa nusuulin marka la degaayo wa ijtimaaci rifaaq markay jamaacada ay kulmayso kooxdiinima iyo koox kala iska hor imaatay waa isku dhawaaqaysaan labayk allahuma labayka la iska horgeynaya in dhawaaqaasa la rabaa shacairta in la muujiyo oo wax kale meesha maanta aan lagu haynin wa cinda saxri suxuurta agteeda xilligaas suxuurta lagu dhawaaqaya wa iqbaal ileil habeenka marka la qaabilaayo wa idbaaru nahaari maalinta marka ay dhamaanayso la duurjadooynayo wa adbaari salaati salaadaha gadaashooda ayadana waa lagu dhawaaqi wa fi saa'iri masaajidi masaajida dhammaantood saairta maanta min asuur wey ila saair laba ishtiqaaq bay leedahay min asuri iyo min asuri suri suri lkelbi sooma maql iyo suri ma marka suri baqiyatu shayn waa la dhahaa saairku baqiyatu shay waxaad hambaysay ayaa la yihahda wax la hambeeyey min asuurna waa la dhahaayo xidaanka iyo jidaarka dhammaanta gurigo dhan ba saa loogu wareejiya soo marka saair markii la yihahdo min eh, saair eh, markii la yihahdo waa xidaanka o dhan bay noqon marka dhammaan bay markaa maanta noqonaysaa wa fi saa'ir masaajid masaajidii kale ma dheheysid wa masaajida soo martay male masaajid kana soo martay masaajid maa soo mari mogtahay intaad maka iyo madiine iyo xaram lasoo sheego masaajid masaajid la iyo masaajida kaley noqon lahayd baqiyat masaajid bay noqon lahayd laakiin hadda lama soo sheegine wa fi saa'iri lmasaajidi fi jamiici lmasaajidi masaajida dhammaantood gudahooda walaa yulabi ma la beegsanayo fii dawaafihi dawaafkiisa gudihiisa wa sacyihi sacyigiisa markuu kacbada dawaafayo ama sacyiga sameela safar marwa waa istaagay talbiyadu waa istaagaysaa haddaad muctamir ahayd halkaasiba ku dhamaanba haddaad xaaji tahayna camal kalaa lala imaadaa iyo adkaar kale leeda dawaafka iyo sacya wax kalu leeyahay waxaa kalaa utafaruqi labeegsiga waa joojin haddaad xaaji mufrida ama qaarina aad tahay oo dawaafka aad la imaanaysa dawaafulquduum uu yahay markaad bilaabayso talbiyadi waa joojin hadday cumro tahayna cumrada waxay ku dhamaataaba cinda shuruuci dawaafi marka dawaafka la gudagelayo la bilaabayo halkaasi ku dhamaanba labada labada xajkana wuxuu talbiyada waxay dhamaataa eh, xajka markaad ku jirto cinda ramyi jamrat alcaqaba yowma naxri maalinta tobnaad ee yowma xaj alabarka la yihahdo maalintaas jamrada jamratulcaqaba keliya la tuurtaaye markaad tuuranaysay labeegsiga halkaas ku dhamaanaysaa cumraduna labeegsiga waxay ku dhamaan saad oga bilowday miiqaadka usii waday markaad dawaafka kacbada bilaabaysaad joojinaysa marka laakiin dawaafka gudihiisa markaad wado wax kalaa la akriya ducadaa la badin qur-aankaa la akrisan istikfaartaa la badin tawxiidkaa la badin walaa yulabii fi dawaafihi dawaafkiisa gudihiisa wasacyihi ma talbiyeysanay labeyk allah ma dhahay walaa yaqdicu talbiya talbiyada goyn maayo bikalaamin hadal bisababi kalaamin ku goyn maayo ah, adoo labayk allahuma ku haya sheeke iyo hadal dabeed talbiyadii wanaaga badan ee qiimaha badan tawxiidka u jari maysid fain salama aley hadduu laakin hadlo talbiyadii baa ka kala go'day oo la dhihi maayo waa markaba haddana bilaabi fain salama calayhi insaanu qof baa salaamay asaga ma bilaabanin hadalkii muuna ku kala goynine waaba la salaamay se la dhihi in salama aleyhi insaanu baa salaamay radd aleyh baa ka radinaya wacalaykum asalaam buu leeyahy labeegisigiisa waa sii wada waidaa ra'aa hadduu arka shayan wax cajaba cajab geliya guri qurux badan iyo gaari qurux badan iyo xoole iyo dhaqaale iyo dad waxbuu arkay nicmada addunyada ka muuqato qaala wuxuu leeyahay labayka ina alcaysha cayshu laakhira ayuu leeyahay ilah waan ku ajiibay waxaasoo dhan anaga inaa utaagmayno walaa tamudana caynaaka ina alcaysha walaa tamudana tamudana caynaaka qur-aanka ilahay uu yiri inahaada waxba ataagin ina alcaysha cayshu laakhira waida axrama hadduu xarmado xaruma caleyh hadduuba xarmado aadaabtii lasoo waday waxuu soo wadaba waa xarmaday oo xaj ku dhawaaqay ama cumar ku dhawaaqay maxduuraat wax la yirahda bilaabanaya maxduuraat lixraam ayuu halka bilaaban halkan waxaa ka bilaaban waxa la yihahda maxduuraat lixraam ama mamnuucaat ama muxaramaat qofka muxrimka waxaa loo diiday inuu farha la galo ah, shan shay buu kusoo koobay wa idaa markuu xarmanaayo xaruma caleyh waxaa ka xaaraana khamsatu ashyaaa shan shay baa ka xaaraama axaduhaa shantaa midka koobaad waxaa weeye lubsu lmakhiiti wax talan inuu xidho kalqamiisi oo kale maah maro oo korka laga talo harqad mxuuha maro ama go yani fiidaha laga talay waa iska xihan kartaa ee waxa laga hadlaya waxa weeyaan talmo oo jirka lagu talagale laga wadaa maaha macnaheedu inaan harqaan o dhan la ogoleyn maaha uh, gui laftigiisa tallaan kara oo fiidaha ka tallaan kara ama dhexda la karaakeeyey laba go ee waxaa loo jeeda yunaxarin wax talmo oo loogu talagalay in la xidho wasaraawiil saraawiishi saraawiilaadna waa jirta sarwaaladii nabig ala sl mrki laweydiye ma ylbis muxrimu waa ki dhihi jiray laa ylbis alkamiis wala saraawiilaad wala alcamaami wala alkhifaaf wala alburnus marka wasaraawiilaad sarwaal lama xidhanay walkuf waa wax hoos loo xidho iyo kufka kaba buuda lamid a kabaha buudka ee dadan la maayo walqiba qibaha baalka yidhaahdo minjaabka minjaabiga oo kale la xidho ee gadaal ka dilacsan kuwa dakhaatiirtii ay xidhaan oo kale bakistaanka iyo kuwa xidhaan iyo hindida wkuli mukiiin buna wakuli muxiiin wax allaalo wixii wareejin ku wareegsan jidhka jidhka ku wareegsan muxiid mukiid oo khaa soo maray muxiidna waa lamid waxaa laga yaaba maradu inay inayna tolmaba lahayn haddana maca dalika jidhka ku wareegsan taa dhici karta hadda koofiyadda oo kale koofiyadda oo kale de wax un laisku dhadhejiyey way kootig baalka kootiga oo la yihahdo oo kootig oo kale waxyaala laisku dhadhejiya dhici karta in maarata laga laga dhex sameeyo ayaa dhici karta oo saa un loo baaro marka kulu muxiid wax allaala wixii wareejinay o ama mastadaaratu maa istadaaratu wax allaala wixii wareegiisa uu jirka ku wareegsan yahay ka istidaarati lmakhiiti maradii talleed siday jirka ugu wareegeysay gacmaha loogu talagalay madaxa loogu talagalay oo kale ayaa wax saas o kale w talmaba lagu taabanin ayaa saa loo hagaajiyey marka wax alla w sidii dharkii talmadaha oo kala samey wixii oonan la tolin harqaana lagu tolin saa un isku dhexgelgeliya ama saa la isku dhadhajiyey waa sidoo kale binsjin bisababi nasjin waxaa laisku wareejiyey mushadiirkan isaga la wareejiyey ama muxiidkan wareegsan oo kal makiida oo kale kusoo fadhiistay bisababi nasji musaa u noqday nasji waa maradii la turaya marada laisku hagaajinayo wey saa laskugu dhabaay laskugu dhabaay waa la dhabi arqaan hadda dhararag lagu masinay wabitalbiidin isku dhadhajintii oo kale talbiidka waxa wey suufka oo laisku dhadhajiyo saa laisku soo saa laisku soo hadda maaragtay kootiga soo arkin waxyaala oo suufaha saa loogu cubay saa loogu cubay saa loogu cubay soo laga sameeyo wanaxwi dalika hmm talbiidku waa wax isku dhedhejintaas kooxdaa la isku dhedhejinaya talbiid la yihahda bacdu fowqa albacdi wanaxwi dalik wayaxrumu waxaa ka xaaraana qofka alayhi korkiisa aydan sidaa kuwaan soo sheegnay mukhiidka oo kale sadru ra'si madaxa inuu asturo waa ka xaaraan bimakhiitin uu ku asturo wax la tolay iyo wagayri hayr lmakhiid go inuu kor saara xataa lama ogolo maru iska kor saartay mimaa wixii ah yucaddu loogu talagalay fi lcaadati caadada saatiran astur loogu talagalay wax alla wixii caada ahaan iyo curfiga dhaqanka dadka ay madaxa saartaan cimaamadii waa soo geli koofiyadii waa soo geli oo idin lama ogolo falaa yaduru waxaansa dhibaynin oo caadadan aynan sitri loo isticmaalin laa yaduru waxaan dhibaynin alistidlaal inuu harsado bilmaxmali maxmal inuu harsado hawdajkia soo maray hawdajka gurada guri ku jira guradii marka korkiisa dee waxbaa la saaray oo qoraxda looga ilaalinayo soo maha gaari buu ku jiraa gaarigana saanqaaf buu leeyahay kuraasti binu ku fadhiya diyaarad buu ku jiraa oo saanqaafkeediiyo korka ayaa ka ah waxaas marka lama eh, dhahayo madaxii baa badbaladhimaayo liannahu laa yuctabaru saatiran fi lcurfi xagga curfiga iyo caadada looma isticmaalo wax madaxa lagu dado wa xamlu cidlin iyo dhoon inuu xumbaaro labada dhinac waxaa la saaraa cidl la yihahdaa cidlaanna laba markay yihiin nicma cidlaan nicma cilaa waa kasoo mar ayb cidliga waa gaadiidka wax dhinac laga saaro ayaa cidli la yihahdaa taa inuu xumbaarto madaxa saarto wa zimbiilin iyo dambiil dambiil madaxa sa saarta naxwi dalika waxaasoo dhan madaxa waa saaran kartaa leannahu madax looguma talagelin in lagu asturo astur maaha shaqo kale howlo kale kaga jirtaa walaysa lahu oo banaano qofka an yazura inuu galwiseeyo ridaa gu-is inuu galwis usameeyo go waxaa la raba iska furan soo maaha gu-i ridaaga ee muxuu ahaa iska furaayo inuu saa u wado la rabay ayuuba wuxuu usameeyeyba bardhimo usameeyey bardhimo ayuu usameeyey ha bardhimo usameeyey garwiso usameeyey dadka qaar waa arkaysa way sameeyaan way sameynayaan innaga ah, de soomaalida iyo dadka goyaasha iyo maryaha xidhan jiray way u sahlan tahay laakiin kuwa waxaa jira aan maradaba guntan karin go-ana aan maanta o dhan aan ka fakaraya markaas waxay sameynayaan marka bardhimo iyo galwisi iyo waxbay ku sameynayaan meeshi wuxuu iska soo noqon ba qamiis la xidhay oo kale walaysa lahu ma banaan an inuu garwisay ridaa ugiisi walaa an yacqidahu inuu gudguntana lama rabo inuu gunto oo farqiya iskaga xidho oo isku adkeeya lama rabo walaa an yukhilahu inuu gelgeliyo bikhilaalin meel duleesha khilaalka waxaa weye maalan marada in meelo laga dulduleeliyo geeska kalena xarkee looga xidho de xarkaha iyo duleelka saa talo taas ayaa la diidan yahay oo gacmaha saa ugageliyo o ku adkaysato walaa an yarbuta inuu xidhana ma banaana khaytan dun ama maro fii darafihi faraqiisa ku taalla uma deena fi darfi inuu ku xidho ma banaana uma yarbid uu ku xidho bidarf ilaakhir darafka kale dhinacan intuu mare kaga xidho dhinacana mare kale labada mara deen isku jiido inuu hal dhinac marada kuxidhantaha dhinac kalena duleel uu yahay labadaba lama ogol buu kuu sheegaya marka walaa yukiluhu bikhilaali waa duleelkii oo mara lagelgel xad lagelgelinayo walaa yarbuda khaydan inuu ku xidho fi darfi halkaas ku xidho uma yarbidu bidarf ilaakhir dhinac kale dul ku gunto intaba banaan kuleeyahy waxaa la diina waa maxay waa gu-i wey gu-i kore wey u ima hoos guntigii wuxuu leeya walahu waxaa u banaan caqdulizaari hoosgunti waa dhib badan isaga marka cawradiisi baa kuxidha ku xidhanoo meeshaa ku tacaluqda saa darteed sa waa guntan karaa inuu gunto oo xidhxidho washaddu khaytin inuu xarig iyo dun iyo wax ku adkeeyo caleyhi cala lizaari hoos taa dhib ma lahaa ayuu kuleeyahy talmoon baa la diidan yahay athaani midka labaad ee maxduuraat lixraamka kamida qofka xaajiga ama muctamirka waxyaalaha laga xarimay kamida waxaa weeye yaxrumu waxaa ka xaaraana bacda alixraami markuu xarmada kadib adibu diib baa ka xaaraana fi thoobi maradii inuu diib iska marmariyo iyo walbadani badankii inuu diib iska mariyo udgoon wa fi lfiraashi gogosha ku saaxana inuu mariyo waxaaso dhan lama ogolo ka miskin baaba diibka kamida miskiga adyabu diib bay dhahaan wa kaafuur geedka kaafuurka la yidhaahdo meelki lagu lagu udgoonaysan waa nooc caleentiisa way udgoon tahay wazacfaraani baalka zacfaraanka la waa loo yaqaanaa cambarki iyo waxyaalaha kala soo geli wa shamulwardi wardiga baalka la yidhaahdo ma biya wardi ba la yihahda inuu ursado ayadaa lama ogolo oo urkiis iyo sanka u saarto walbanfasjid benfiska waa nooc zuhuurta kamida zuhuurta iyo ubaxa ubaxyaa geelaha qaarkood ubaxooda waa udgoon yaho reexaan iyo udgoon bule marka waxyaalaha inuu ursoosan ka sarsaaro wanayulofar nayulofar garazabal waa waxyaalahaasu kamid yahay zuhuurta ah ee la ursado wa kulli mashmuumin tanaa marka kugu filan waxba magac laazim maaha wa kulli mashmuum wax allaala wixii la ursado oo dhan inaan sanka ala saarin wa kulli diibin iyo diib kulligii in jirka la marsado maryaha wax dhan lama ogolo magac kastaba uu sameeyo wayaxrumu waxaa xaaraama rashu maailwardi biyaha maaulwardi la yihahda wax si biyaho kale u cad weeyaan laakiin udgoon bay leeyihiin udgoon bay leeyihin maawardiga waa la helaa hadda magaalada waa laga helaa maawardigaas kuwa dadka qur-aanka iyo cilaajka iyo kuwaasa weydii dadka ku cilaajiyaan maaulwardi toonkana waaba laga helaaba meel baa laga helaa oo lagu gataa mar hadda kahor aan kasoo gadaa jirtay anuu raba inaan dadka tuso marka dad maantao dad lama tutusi kara hadee qoladaam idinka soo arka toonka meeshan oo nin carab u joogi jira maarata carab aho meelaha toonka kulahan jiray waxyaalahan akshaabta ku gadi jiray yah meelaha qolatay naagihiisa meelahaas aan jiri inu ka guuray ma aqaano laakiin maa wardigaas waa biyo nadiifa oo cad weeyaan laakiin udgoon bay leeyihin udgoon bay leeyihin ayb udgoonkaasa loo jeeda ah, udgoonka warash wayaxrumu waxaa xaaraan rashu maa ilward biyaha maa ilwardiga inuu ku rusheeyo calaa badani wa thawbi baa loo jeeda badanka iyo marada iyo inuu ku rusheeyo wamaa izahri zuhuurta iyo ubaxa iyo waxyaalaha ayagana udgoonkooda biyahooda way udgoon yihiin ayaguna kasoo kasoo laga soo dhacaamiyey dhacaankoodii ayb wakadalika duhnu subagana waa sidaas almuayab ee la udgoonayey subagii baa udgoon wax loo sameeyey oo la udgoonayey oo reexaan iyo waxbaa lagu shiilay u udgoonaaday isagana sidoo kale lama ogolo wayaxrumu waxaa xaaraana shamu in la ursado wayaxrumu waxaa xaaraana dahnu jamiici badanihi qofka badankiisa dhammaan inuu ku udgooneeyo inuu ku subko bihi biibi diibka asagaa iibka inuu ku idgoriyo subagaasi la idgoray inuu ku subkado kaduhunil wardi oo kalea lamid asagana ah wardigaasi subagiis walbanfasiji waa kusoo celiy waa nooc zuhurta iyo ubaxa iyo laga soo dhiibiyo wamaa ashbaha dalika wixii waxa shabaha wain kaana gayra mutayabin subagan maanta ma aha mid dhiib laho la dhiibeeyey lama udgooneynin ka zaytin saliida caadigeedoo kale weeyaan iyo wa shayrajin shayrajki shayrajki waxaa la dhahaa sisinta sisinta shayraj la dhahaa iyo wanaxwihi intaas wixii oon dhiib iyo udgoon waxba la samaynin xaruma waxaa xaaraana uun oo lagu diido keliya an yadhana qofka inuu subko bihada zayd tiridan dibkaen lixyatu garka garka iyo raso madaxiisa oo tiro leh taasaa la diiday inuu marmariyo marmarinta uu marmarinaya waa subkan uu leeyahay waa timi kasoo daadanayaan timaha daadanaya loo diidaya ee udgoon looga diidaya ilaa an yakuuna inuu yahay mooyeene aslaca mid hiire leh oo timahoo dhanba ay muluq yihiin oo waxba timaha kulahayn kaa waa iska marmarsan karaa walaa yaxrumu xaaraan maaha shamigu inuu ursado xaaraan maaha ilan udgoonba malehe waa saliid isticaadiya wadahnu jamiici badanihi jirkiisa dhammaan inuu marmaryana xaaraanka ma aha timaha aduuna goynaynin oo yaxrum waxaa ka xaaraana aleyhi korkiisa aklu acaamin aklu eh, mxuu ahaa eh, acaamin acaam inuu cuno cunto fiihi cuntadaasna dhiibun dhiib iyo udgoon lagu sameeyey cuntada mar la udgoonaya waxyaala udgooniya maada udgoon baa lagu kariyaa cunto noocaas oo udgoyso carfayso inuu cuno lama rabo daahirun uu muuqdo fiihi dhacmuhu dhadhankiisa uu muuqdo dhadhankii baa ka muuqda shaygii udgoonka loo isticmaali jiray in loo isticmaalo cuntada oo deena ay ka muuqato dhadhankiisii aw lownu midabkiisibaa muuqda zacfaraan oo kale aw riixu udugiisibaa muuqda ka raa'ixati maailwardi oo kale biyaha maailwardi urugiisa o kale cuntada kasoo udgaaya wa lowna zacfaraan zacfaraanki midabkiisibaa cuntada ka muuqda oo udgoonaan lakin marka cuntada lagu kariyo waxba udgoon ma muuqanaye waxaa muuqanaya marka bidhaantiisaa muuqanaysa wadacmiga dhadhankiisibaa ku dhadhamay wadacmil cambari ambarkaas nooca la yidhaahdo ee miskiga udgoonka dhadhankiisiibaa ka cuntadii la cunaya kasoo daahiraya xaggee ka daahirtay fi ljawaarishi jawaarishta ka muuqata jawaarishtu waxaa weeyaan waa xalwiyaadka waxyaalaha xalwiyaadka la yihahdo xalwadii baa lagu sameeyey cambar wadaamil cambari cambarka dhadhankiisii yaa waxay ka muuqatay oo ka daahirtay fi ljawaarishi xalwadii iyo naxwaha lamida waxrum waxaa xaaraana daawo lcarab dhididka daawadiisi daaw daaw eh, dawaa dawaa izaalat lcaraq baa loo jeedaa dawaa izaalat lcaraq dhididka markii qofku kasoo daato waxaa jirta wax la marmariyo oo caraqa iyo dhididka kaa zuulinaya oo meeshana carfinaya ayaa jira dawada noocaas in la isticmaala ma banaana walkuxlu iyo kuxliga indakuulka almutayabayni labadaasoo laiib la diibeeyey ah, dawa caraq dhididka daawadiisa iyo kuxliga indhakuulka in la isticmaalo hadday yihiin waa goorma almutayabeyn laba mutayabeyn oo la dhiibeyo la idguuray hadii yihiin yahay hmm. waa su-aal khaarij mawduuca angaro athalidu athalidu yaxrumu waxaa xaaraana xalqu shacrihi tinihiisa inuu qofka xira waa ka xaaraan waa midka saddexaad ee maxduuraat ilxiraq shan bu kuu sheegay musanifke kii saddexaad wey yaxrumu waxaa xaaraana xalqu shacrihi timaha inuu iska xiro wanadfu inuu tifana waa ka xaaraan walow bacda shacratin tin barkeedba ha ku sameeya taksiiran gaabin min ra'si madaxiisa ha ka soo gooyo oo ibdihi kilkish ha ka jaro awcanati timaha hoosaa ka xiiro ka jaro ow min shaarihi shaarabta waa ka gooyo wasaa'ila jasadi jirkiisa intiisa kale walala meesha hataba tin oo dhan uma dhowaan kartid kor haddaba xaj iyo cumro guda gasho wa taqliimu aadfaarihi cidiyahan iska jarana waa xaaraan walow bacda dufrin cidi barkeed baa la ka dhigay haddii ayago ay ku xanuunto ay kaa go'do oo intaad meel ku istaagto ay kaa go iska jaf sab iska gobarta dhib martaa lakiin inaad goysaa la diidan yahay fa idaa tatayaba qofka hadduu wixii loo laga reebay ayuu ku dhacay see la yeeli waa ka marka wuxuu le fa idaa tatayaba hadduu is udgooneeyo aw amase labisa uu xidha dharkii mukhidka loo diiday aw xalaqa uu xidha halaatha shacaraat saddex xabo oo tina ugu yaraan buu jaray oo amase qallama wuxuu gooyay halaata adfaar saddex cidiyood buu iska jaray aw amase baashara islaantiisuu la mubaasharooday fi maaduuna farji waxaan farji buu ka taabtay bishahwatin shahwo inuu ku taabtay aw amase dahana waa subkaday lazima dahana waa subkaday lazima shaatu intaas maxduuraadka ahee tarfiiha iyo ziinada qofka inuu ka taga la rabay ila nabiga xadiikii waa ka ilahay subaa xadis qudsigii haula cibaadi jaa ashcaa akbar shuchan kubrati wey marka inuu basaas iyo bood iyo xaaladaasaa la rabay waxa marka tarfiih weeyaan timaha la jarti iyo cidyaa la iska guray iyo udgoon iyo barafuun laismarmari iyo islaan la haweeye iyo waxaaso dhan waa wax oo ziine iyo qurux iyo ka hor imaanaysa xikmadii loo jideeya xajka iyo cumrada waxaa haduu leeya masee la yeelaya shaatun neef ari ah ayaa ku laazimi wahuwa mukhayarun se yukhayarun waa nuso kale waxaa khiyaar baase la gelinoo kafaarada ayada ama marat fidyadaasi tartiib ma waa mukhayar yukhayaru waxaa khiyaar loo gelinoo mukhayar uu ku yahay bayna dabxiha inuu neefki gowraco neefka adhig ahaa iyo wa bayna an yudcima inuu quudiyo halaathata aasucin saddex suus inuu lix miskiin u qeybiyo oo miskiin walbaba nisfu saac uu siiyo likulli miskiin nisfu saacin buu siin laba mud buu siinayaa uguwa shaaficiyad masaladan ayada de iyadu nas gaara kusoo aroray oo masalatu eh, eh, mxuu ahaa adaa shacri adaa ra'si eh, masalatu xalqu shacri iyo kacab bin cujra xadiidkiisi xadiid kacab bin cujra radia allahu canhu ayaa ku cad likuli miskiini nisfu saacin marka tan weyaan ilaa masalada kale ee asoosh mar hadda ka hor mid bay dhihi jireen xanaafta laba dhis likuli miskiini nisfu saacin wa bayna sawm wuxuu khiyaar uleeyahay inuu neef gowraco iyo inuu saddex suus uu masaakiin uqeybiyo lixah iyo wa bayna sawmi halaata ayaam inuu soomo saddex beri inuu saddex beri soomo intaasu khiyaaru leeyahy fain calima hadduu ogaado anahu asaga wuxuu yaqaanaa waa isgaranayaa timihiisa iyo madaxiisa waa yaqaanaaye annahu in saraxa hadduu shanleeyo lixyatahu garhkiisa aw khallalahaa uu madaxii timaha dhex gelgeliyo faraha wuxuu og yahay intafa shacrun eh, intafat eh, tatafa intatafa soo saar ma qoro intatafa inay go-ayso shacrun tin ayuu yaqaanaa timihiis u garan dadka qaar timaha wa iska soo daadanaya markasa u taabtaanba xaruma dalika waa ka xaaraan marka arrinkaas arrinkaa waa maxay shalladii waa ka xaaraana iyo timihii oo madaxa la gelgeliye falaha oo saa loo gelgeliyey madaxa xaruma dalika waa ka xaaraan fain calima hadduu ogyahay anahu in saraxa lixito garkiisa hadduu shalneeyo ow mase khallalaha u dhex gelgeliyo faraha in tatafa shacrun tin inay go-ayso xaruma dalika waa ka xaaraan falow khallala hadduu dhex gelgeliyo farihii farihiisiibu timaha saa u dhexgelgeliyey takhliil garhkii iyo madaxii iyo faraha saa u dhexgelgeliyey oo mase kasala wajha wejigiisibuu dhaqay faraa wuxuu arkay markuu wejigii dhaqayey gacantiisa fii kafi sacabkiisa wuxuu ku arkay shacran tin tin baa soo raacday wacalima wuxuuna ogaaday anahu asaga huwa ladii inuu yahay qofka natafow tintan soo gooyey xiina goortiin inuu gooyey buu ogaaday kasala wajha wejigiisa u dhaqaayey inuu gooyey buu ogaaday oo oh, mase khallada xilliga uu dhex galgelinay farihiisa madaxa inuu gooyay buu ogaaday lazimahu lfidyatu fidya ku laazimaysa wain calima hadduu ogaado anahu kaana inuu ahaa tintan qarinta fa iska goday intatafa iska goday binafsihi tin iska buubta iska goday weeyaan oo oh, mase lam yaclam maba ogaanin haadaa inay iska goday walaa iyo inuu isaga gooyey ma kala oga falaa shaya caleyhi korkiisa waxba ma ahaanin lakin hadduu og yahay inuu isaga gooyey markaasaa la qabsanayaa wain ixtaaja hadduu u baahdo ilaa xalqi shacri tii inuu iska xiru u baahday xilligii la xiilayana lama gaarin limaradin jira darteed waa xanuunsaday kacab binu cujra radia allahu canhu saxaabigaas oo kale timaa intay ka bateen oo injir ay gashay cudur ku dhacay injirtii waheen waayey farabadnideedii markaasuu nabiga alay salaam wuxuu yii amaa yudiika hawaamuka haada misoo kuma dhibaayo haabi markaasuu iska xiro fidyada bixi marka fidyada bixi fidyada bixinaysaa inaad eh, naaf gowracdo ama aad masaakiin quudiso ama saddex berisoon sadeaas saddexaas khiyar loo geliye oo oh, mase xarin kuleel dartii ah, timihii baa ku huraaya oo kuleel dartii buu iskaga xiray oo oh, mase kathrati qamlin injirta ku badatay darteed injirtii baa ku badatay iyo qandhicilkii wixii marka kari laayahay oo oh, mase ixtaaja wuxuu u baahday ilaa lubsi eh, muxiiti ama mukiit dharkaa asaga saa iskugu wareegi jiraayo hirkiisii ama mukiitka talan inuu xidho u lilxari kuleel dartii baa ugu baahday awiil berdi qabow kooti buu u xilli qabow aad u dhacay inuu kooti xidho yuu u oo arintaas markaa naftiisu khatar gashay aw mase ilaa taqdiyati ra'si madaxa inuu daloosho dato ayuu u baahday dadka qaar saaxanba kelin baa jirta iyadoo dhagahooda ay banaan yihiin dhagtiisa wax mara u saara mooyaane dhagtoo iska furan hurdada ma qabanayso ama indhihiisa oo madax uu male iska saarin iftiin yar ma arki karo marka calaa kulli xaal wuu u baahday ilaa taqdiyati ra'si falow dalika arrinkaa u banaan tahay laakin wayafdi wayafdi waa fidyu bixinaya fidyadana waan soo ogaanay neef goora iyo masaakiin laquudiy iyo saddex biro lasoom alraabicu midka afaraad ee maxduuraadka kamida ah, aljimaacu jimac wey waxyaalaha xajka iyo cumrada iyo qofka haduu galaa loo ogoleen jimaac weeyaan fi farji farjiga uu ka jimaaco islaantiis walmubaasharati inuu mubaasharo la imaado taataabto fi ma duuna farji waxaan farjiga ahayn bishahwatin uu ku taabto kalqublati sumintii iyo madhungashadii walmucaanaqati isku duubidiiba walams taataabashadii kale waxaasoo dhan ba bishahwatin shawa u taataabtay waxaa lama ogolo kal haddiiba xaj iyo cumro la galo falaa rafaaba ku taala falaa rafada rafadkuna waa jimaac iyo muqadimaadkiisa wey jimaac iyo wax alla wixii muqadimaada hordhac u ahaa iska ilaalin fain jaamaca hadduusa jimaaco camdan u kasba u jimaacasoon halmaansaneen fi cumrati cumrada gudaheedii buu jimacay qabla faraaqihaa faraaq acumra cumradii intuuna boginoo dhammaynin buu saantiis u galmooday aw fi lxaji xajkii buu jimaacay qabla taxaluli awali taxalulka hore ka hor taxalul awalka yowma naxri maalinta la yihahdo ciidda ee carafa ay tobanka tahay ee caqaba hadaad tuurato timihii aad xeelato taxalul awal baad la timid dawaafka ifaadadii maa kuu laaban si ay taxalul thaani ad oola imaato marka intii taxalul awalba una la imaanin jamratulcaqababa una tuuranin timihii ba xeeranin ayuu jimaacay o fi xaji qabla taxalul awl buu ijmaacay fasada horta nusuku camalkiisa xajkaha waa buray waa fasaaday waa buray falaa rafahadaasi nahyigeediiba igu dhacay wanahyi yaqtadi ifsaad yaqtadi fasaad fasaad buu faa'ideeyaa rafad inuu ku dhicin bayeed waa ku dhacay soo ma aha iqtada fasaad wayajibu caleyh waxaa ku waajibaya hadduu dee xajkii fasaaday ama cumradii fasaaday intaasuu usoo socday halkanu taagan yahay see yeelaya dharkii muxulanama iska soo galbani maya wayajibu caleyh waxaa ku waajiba itmaamu inuu dhamaystiro jimratulcaqaba tuuro timaha xiiro dawaafifaalda imaado ayaamihii mina joog waxaaso dhan baa laleyahy asagoo xaj u jira uusan jirinba yajibu caleyhi itmaamuhu liqowlihi tacala waatimu lxaja walcumra ilahi baa saare wayajibu caleyhi waxaa ku waajibaya itmaamuhu inuu taam yaro dhamaystiro kamaa kaana siduu ahaa yutimuhu kii u dhamaystiro low lam yufsidhu hadduuna fasahaadinin hadduuna xajkiisa iyo cumradiisa fasahaadinin si u dhamaystiri lahaa ayuu hadduu fasahaadiyana u dhamaystiri maxaa kaloo lagu leeyahay walqadaa qadana waa lagu leeyahy ila xaj ooma jire cala lfawri si dhaqsaa waa inuu qaldayo sanadka sanadka xigaba waa inuu soo xajiyo haddii cumro tahayna waa inuu markaaba uu miiqaadka iyo intuu tago soo cumraysto wain kaana faasidu tadawuca waxaa fasahaaday ama xaj ama cumraa sunna baa ahaadee xajkii waajibkaa ah, xajatulislaamka hadda kahor waa ka dhacay cumro ama xaj uu iska cumraysanayo oo tadawucaaba waxaan la yimid waa inuu la imaado mar labaad soo celiyo watimul xaja walcumrata xajki cumrada waa ka duwan yihin waxa kale salaada iyo soonki iyo waa iska afuri kartaa haddaa sunaa tahay waa iskaga bixi kartaa laakin xaj haddaad ka baxdo ama fasahaadiso waa inaad qadaysaa waa wax sunao markaad guda gashana waajib noqon wain kaana alfaasidu tadawucan baado wlkafaaratu kafaara maaa l maay tahay kafaarada kafaaratu man jaamaca imraatahu fi lcumra walxaj xajka iyo cumrada qofkii islaantiisa u galmooda kafaarada laga raba maxay tahay wuxuu leeyahay wahiya badanatu ah, marka wuxuu leeyahay wain kaana alfaasidu tadawucan toddoba allah ka dhige qamara waa laga rabaa walkafaaratun waa laga rabaa kafaaradi buu ku fasiraya wuxuu le wahiya badanatu waa neef geela fain lam yajid hadduu neef geela helin fabaqaratu neef lo-ah ayuu gawrici masaakiinta xaramkaan loo qaybin fain lam yajid hadduuna helin fasabcu shiyaahin toddoba neef oo ari ah ayuu gawracayaa fain lam yajid hadduuna helin qawama albadanata neefkii geelaha ee asalka laga soo farcmay eh, kafaarada ilin geela u horeeye geeli baa dib loogu laabanaya suuqa meeqay ka joogaan waa la qiimeen dalaahima lacag baa lagu qiimeynaya danaanina dalaahima yaan u qiimeen marka la qiime la neefka loo geela meequu ka jooga suuqa la yihahdo boqol dirham buu ka joogaa boqol dirham sooma ahaa wa daraahima daraahimtiiba haddana la qiimeen camar heshin ba loo qiimin boqol dirham baa neefka geela lagu gadi lahaa sooma ahaa ku qiyaas lagu qiyaasi boqol dirham haddaan ku qiyaaso neef geela ina noqon lahaa boqol dirham maxay goysaa oo raashina maxay raashina goysaa ba haddana la dhihi markaasaa wayata markaa shiki waa soo gadi wayatasadaqu bihi markaas war sadaqaysanaya sadaqaysan naam sooma fahmi taas fain lam yajid qawama badanata nabigeen qiimeynaya boqol ku qiime daraahima boqolkii dirham lagu qiimeeyey meeqa raashin goonaysa kusoo gad wa daraahima dacaman wayatasadaqu bihi raashinkaasa la sadaqaysan fain lam yajid hadduunan helin raashinna maba haysta see la yeelaya saama waa soomi can kuli muddin raashinka isaga ahaa ee uu waayey meeqa mud buu ahaa boqol mud soomayn ahaa boqol maalmood buu soomaya fain yajid saama waa soomaya can kuli muddin mud kasta yowman maalin buu soomi wayajibu waxaa waajibaya an yuxrima inuu xarmado bilqadaa'i qadihii la yidhi islaantiisa dinkii u galmooda waa inuu soo qadayo sanad kale la yidhi marka uu soo qadanayo ayaa haddana laga hadlaya wuxuu le wa yaxrumu waayajibu waxaa waajibayo dhe ah. an yuxrima inuu soo niyoodo xarmashada waa waa niyatu dukhuuli nusug weeyaane inuu soo niyoodo xaj iyo cumraba bilqadaa'i qadihii inuu soo niyoodo wuxuu u fasahaadiyey hadda kahor uu qadaynayo min xayu meeshii buu kasoo xarman axrama biladaa'i sanad hore markuu adaaha la imaanayay oo xajka uu bilaabayey ee waktigii loogu talagalay la imaanayey meeshii uu ku maartay kasoo xarmaday miiqaadku kasoo xarmaday ayuu kasoo xarman ah, biladaa fain kaana axrama haddii sanada hore ama mehe camalkii xajkii hore ama cumradii hore uu kasoo xarmaday bihi miiqaadka min duuni miiqaat bi asagu bihi biladaa'i fain kaana axrama hadduu kasoo xarmaday bihi adihi min duuni lmiiqaat miiqaat sukadii buu kasoo xarmaday hadda markuu qadaynayo duuna miqaat bu kasoo xarmani maya axrama wuxuu kasoo xarman bilqadaaya markuu qadaynayo min almiqaat bu kasoo xarman xaw tacziira lagu dhufanaya soo artid haddaa maka duraadkeeda joogay hadda waxaa leeyahay miqaadka aad miqaadka aad baa leeyahay iyo lamlam iyo meelaas ku laaban ha min almiqaati wayundabu waxaa la suneeyaa an yufaariqa almawduu'a waxaa kaloo wanaagsan buu leeyahay inuu faaruqo almawduucatu midii la jimaacay islaamtii uu jimaacay ee xajkiisi iyo cumradiisa kaga faysaaday waa inuu hadda sanadka marka dambe u qadaynayo waa inuu ka fogaado yundibu waxa la soo yufaariqa lawa soconinba an yufaariqa inuu maratay faaruqo almawduucati tii la wadiyey fi lqadaai qadaha markuu la imaanayo fi lmakaani aladii meeshii buu ka fogaani wadiaha fiihi ku wadiyey meeshii uu ku jimaacay sanada hore markuu marayo wuxuu leena kala foge ayuu leeyahy xasuus iyo wax kale ynu meesha imaanin in qadaha hadduu qadaynayo wahiya maca iyadoo la socota hadduu qadaynayo meeshii waaqacadii hore ay ka dhacday markuu marayo waa kala fogaanayaan kala tegayaan dambi buu galay meshi dambi ku gashay baa laga fogaada ama ma ahe waxyaalahaasi hore ee ashay yudkaru bishay baa imaan kara xasuus marka waa ka fogaanaya wain jaamaca hadduu jimaaco bacda ataxaluli alawali taa hore intaan kasoo hadlaynay en qofka islaantiisa jimaaco xajkiisa waa fasahaday cumradiisa waa fasahaday waxay ahayd xajka wuxuu ahaa qabla taxalul qabla taxalul alawal buu ahaa maanta wuxuu islaamta u galmooday bacda taxalul alawali taxalulkii hore amiri jamratulcaqaba la tuurtay iyo timaho la gaabsaday iyo xoolaho la gowracay arrimahaas weeye kadib markuu la yimid isagoo dawaafulifaadihii u haray ayuu islaantii jimaacay isagana ma ka fasaadi maayo ee lam yafsud xaju xajkiisa ka fasaadi maayo a lam yafsud xaju ka fasaadi maayo wa caleyhi shaatun se neef ariaase laga rabaa maadaama uu degdegay intayna islaantii u xalaal noqonin xajkii intiisi weeled waa la imaaday taxalowal buu la yimid laakiin haweenka kaxaaraanaha inuu la imaado ilan taxalul awal markaad la timaado waxaa xalaal ku ah maa siwa nisa waxaan haweenkaadi ahaynba mooy inta kale xalaal bay ku noqonayaan asagoo marka islaamta xalaal u noqonin buu jimaacay soo maaha xajkii ma fasahaadin liwuquuci bacda taxalul awal buu dhacay taxalul buu ka dambeeya wa calayhi shaatun aras laga rabaa wa in jaamaca naasiyan waxaan ka soo hadlayna o dhan wuxuu ahaa ninkii camdan iyo kas u sameeyey in jaamaca hadduusa jimaaco naasiyan xaaluu halmaansan yahay falaa shaya caleyhi korkiisa waxba ma aha wax lagu leeyahy male Ah, rabana laa tuaidna nasina wdana halkaasu daliishanaya wayaxrumu aleyh waxaa ka xaaraana an yatazawaja inuu islaan guursado isagoo xaaji ah cumar ku jira inuu islaan guursado o mise yuzawija uu guuriyo ah, u guuriyo oo awlaadi dadku weliga u ahaa haweenka weliga ahaa iyo nin kale u guuriyo fain facala hadduu saa yeelo ka waran falcaqdu baail caqdigaas baail w ismaba qabaninba nikaaxaas ma guntamaayo wayukrah waxaa la nacaa lahu qofka waxaa loo nacaa an yakhduba inuu doono imraatan haweeney inuu doono oo ogsaanta halii guuriyo oo khidba la imaadana iyadana lama ogolo xilligaas wa an yashhada inuu ka qayb galo oo makhraati noqdo calaa nikaaxin nikaax dhacayo inuu makhraati ka noqdona oo shuhuudda uu kami kamid noqdona ma banaana alkhaamisu waa maxduurka ama waxyaalihii laiska reebay muxaramaadkii shantaha kii shanaad u dambeeyey yaxrumu waxaa ka xaaraana qofkan xaajiga an yastaada inuu ugaadho kula saydin ugaar kulligeed beriyin beri loo nisbeeyey ilaa adduunku wuxuu uqaybsamay baxriya berri bu qaybsama meel biyo ay ah, qulqulayaan biyo jaalaan meel berri ah dhulka waxaa loo diiday qofka xaaja waxaa weeyaan inuu ugaadho ugaadha berida laa taqtulu sayd antum xurum xurima alaykum sayd eh, eh, uxilla lakum sayd lbaxri wadaamu taa ilahay dhii waxurima calaykum saydu alberi marka waxaa la diidan yahay waa ugaadha beriga laakiin haddaad intaad qaadato qalabkii iyo shabagii iyo aad mala iska soo dabato waxba dhibaata malaha waxba dhibaata malaha yaxrumu an yasnaadu inuu ugaadha ka xaraana kula shaydin ugaar kasta beriyin berri la nisbeeyey berri waa did lbaxri badaw iyo biyaha iyo webiga iyo waxaan ahayn banaanka hatuu iska ordayso sagaaladii banaanka joogtay inuu udhigto dabin baa la diidan yahay waa ka xaaraan beriyin maakuulin la cuno oo mase maa xayawaan tawalada ka dhashay min maakuulin wagayri maakuul wa la cun neef la cuna iyo neef aan la cunin xayawaan ka dhashay ay iyo sagaara iska dhashay maalan laba shay oo mi mid aan la cun baa ka dhashay xaaraanta la raacin hilibka sidiisaba alasl fi luxuumi ataxriim shubha yar hadday gashay hilibka waa laga fogaanaya laga cararaya aw maa tawalada min maakuul wax la cuniyo wagayri maakuulin waxay ka dhashay asagana inuu ugaadha lama rabo fain maata ugaadho dhan ba la didan yahay mxuu ahaa la cunayay fain maata hadduu dhinto ashaydu ugaadhi baa dhimatay fii yadi gacantiis gacantu ku qabtay waa amajujuqiyey waa ka dhimatay ah, ama iyadoo iska dhimatay intuu gacanta ku hayay aw atlafa waaba dilayba kurku ku dhuftay ow atlafa juz ama xubin buu dilay oo xubnaheeda kamid lazimahu waxaa ku waajibaya aljaza jaza ka waajibaya fajazahu mil ma qatala min anacmdi wey marka waa inuu jaza bixiyo oo wana w mil mil bu biin w mutaqaman asagana w qiimahi wey lazimahu jaza waa waajibaya fain kaana lahu milun waxaan uu dilay xayawaanka ee beriga ee ugaadhaca hadduu leeyahay mili mil haduu leyahy min anacam nicmooleydi wax looda u eg baqar waxshigii iyo ximaar waxshigi dameer farawgii iyo muxuu ahaa gisidii iyo waxaas duurka ka ordaysa looday og tahay garanuugta iyo mxua gorayada oo kale gorayada geela garanuugta oo kale riyaha xaggaasay leedahay hadda midka neefka u eg baa xayawaankan aad dishay ee waadhaa wax u eg xoolaheena aan dhaqanaa ayaa laga rabaa inaad gawracdo masaakiinta xaramka siiso naam fain kaana hadduu yahay lahu mithlun min anacami nicmirow xaggeeda hadduu wax shabaho la mithla uu jiro wajaha waxaa waajibaya miluhu milumaa qatala wuxuu dilay oo kale min anacmi nicmeelada xoolaha geli arig loodi baa la geli yukhayaru waxaa la khiyaar geliyey baynahu miligaa iyo wa bayna dacaamin inuu quudiyo bayna dacaamin biqiimatihi qiimada neefka asagaa intii la qiimeeyo dacaamkiis iyo raashinkii lagu qiimeeyo raashinka asaga inaad quudiso wa bayna dacaamin biqiimatihi wa bayna sawmin iyo inaad soonto likuli muddin mid kasta yoomu maalin uu soomo qofka in miligii la bixiyo ama intii la qiimeeyo raashin lagu qimeyo raashinka aad qaybiso iyo inaad soonto oo raashinka asaga maalin walba mudkiis halkii mudba maalin aad soonto ah, bayna soomin inaad soomo likuli muddi mud kasta yowma maalin wain lam yakun lahu mithlun hadduuna xoolahaasi la dilay ugaadhaas ah, la dilay ugaadhaa la dilay wax shabahaba malama haya min anacami nicmooleydi waa neef aan xoolaha aan haysana wax u egyahayba lamaba hayaba wajabat ilqiimatu qiimaa waajibaysa qiima markaa waajibi ah, waa laska qiimeyn suuqa meequu ka joogi lahaa qiimihii waa cadlin baa qiimeyn marka qiimaha la bixin ilaa fi lxamaami mooyeene shimbirihii kale soo gelaya shimbiraha kale yaryarka iyo waxaas oo dhan qiimahoodi xayawanka wax lama hayo ah, xayawanka lama hayo xayawaan oo shabaha marka kaas marka waa la qiimeyn waxaase ku jirin oo aan la qiimeyneyn oo mithli loo helay xamaamkii ilaa fi lxamaami mooyeene qooleydi wa huwa waa i qoran nusakda qaarna wamaa caba ah, wamaa caba ah, marka wamaa cabadan Eh, eh, eh, xamaamkuna ma cabay soo geli xamaamka laftirkiisana tafsiir bay u noqon marka labada waa isku dhadhow yihin macnaha wamaa iyo xayawaan ama shimbir alla shimbirta caba wax caba wahadala sawdeeya fashaatun baa waajibaysa shideedaba shimbiraha marka waxyaalaha wax caba waxay uqaybsa waxay uqaybsa inaga af soomaliya de cabba iska dhana soo ma cabadaad ma waa carabi carabi wey waxaa loo qaybiyaa in ay kakabadaan oo naqri naqri ku sameeyaan iyo inay qurquriyaan wixii jurca iyo qurqura ku caba qurqura ku caba ayaa waxaa la yidhahdaa caba la dhihi wixii kale oo laakiin kawintaas ku caba oo kalena waxaa weeyaan ayana baab kale qaadatay baab kale qaadatay ayib qooleyda ufiirso hadda qooleyda ufiirso shimbiraha kalena ufiirso shimbiraha qaarkood markay cabayaan biyaha iyo dhaka siin a ah, hal mar buu dhaka siin markaasuu kaban oo laqaya qooleydaas sida arigii iyo idihii oo kale intii biyaha saartay buu nuugiiyo cabi iyo cabi way cabaysaa marka taa ayada ah waa neef ari ah xaggaasaa marka saxaabadii nabiga alay slam iyo salafki iyo cumar bn khadaab iyo khulafada xaggaasaa marka yaa loo daliishanaya ayagaasaa marka qiyaasay waxay dheheen qoleydu neef ari aha la bixin maba leeke iskumaba dhawe maxaa saa loo yeela marki la yidhi waxay dheheen sida ariga waxu cabtaa sida ariga waxu cabtaa wamaa caba wax alla wuxuu qurquriya wahadaara sawdeeya waa kaade qoleyda waa arkaysaa cod quruxsan bay leedahay waa sawdeysaa gugugugu bay tirahdaa waxay saasoo kale ayadana sidoo kale fashaatu wey uma inshaa hadduu doono yukriju bilqiimati qiimuu bixini dacaama raashin bilqiimati qiimihii qiimihii neefka lagu qiimeeyey oo dacaama raashin uu bixinaya aw mase yasuumu waa soomi likulli muddi mud kasta intii raashin lagu qiimeeya raashinkaasaa lasii qayqaymin halkii mudba yooma maalin buu soomi wayaxrumu dalika kulli waxaas aan soo sheegnay ee maxduuraadka ahe qofka xaajiga ama cumrada ku jira dhammaan aan soo sheegnay waa ka xaaraan cala rajuli nin iyo walmarata haweeney labada waa iskaga mid ilaa fi ilaa ficla tajarudi dhartirida ficilkeedii mooyeene min almakhidi dharka tolan la iska dhartiraayey oo ayagu haweenka kuma jiraan dharka tolan ee laleeyahay iska ilaaliya raggay khaas ku tahay wa ilaa kashfa raasi madaxa faydidiisa mooyeene ragga inay faydaan bay waajib ku hayd haweenkaasa maya fayaktasu wujuubuhu labadaa soo sheegnay waajibnimadiisa birajuli ninkay khaas ku tahay ninkay khaas ku tahay laakin yalzamu lmar'ata haweeneyda waxaa ku laazima kashfa kashfu wajhihaa inay wejigeeda ay faydo oo wejiga ayna delin baa waajib ku ah fain araadat isitra hadday astur damacdo oy doonto oy tiraad wejigayga waan qarsani sadanad waxay foorarini oo raaricini caleyhi calaa weji wejiga waxay ku raaricin shayan wax bishar waxbaysaa ugu raaricinaysaa yani wejigii maradii ma saarayso niqaabka iyo nishareerkii waxaan wakii laa tantaqib almara lama ogol laakiin hadday tirahdo wejigayga in la arkaan diidanayo o iska ilaalinayso way fiican tahay waxay samaynaysaa laakiin mara aan wejiga taabanaynin waa inaad wejiga ay mare kusoo roogto waxyaale koofid ahaan waxbay xidhanaysaa oo marada saa oga qabta ama wax qori waxbay saa ugu qabanaysaa markay ragga ajnabiga kuso dhawaadaan xraamka eh, inta kalena wejiga way faydaysaa fa in araadat isitra astur hadday doonto sadabad caleyhi cala lwajhi wejigay maradii kusoo raaricin shayan waxoogow bishardise waxaa shardiase markay marada raaricinaysa wejiga anlaa yamasa wajhaha sitrigaa iyo asturkaa iyo maradaasi wejigeeda inuuna taabaniba waa shardi ah lama ogol fain nasaw hadduu taabtase min gayri ikhtiyaariha ayagoo ikhtiyaarkeedii u qastin marada iyada iska buubuubaysa dabashi yaa wejiga ka taabtay lam yadura dhib ma laha hadday uqastan doon baa la didan yahay walilmuxrimi qofka muxrimkaa waxaa u banaan xaku ra'sihi madaxiisa inuu iska xoqdo wa badanihi jirkiisa uu xoqdo wa jasadihi jirkiisa ji badani badankiisa wajasadihi waa isku mid jasadkiisa uu iska xoqdo biadfaari cidiyihiisa inuu ku xoqdaa banaan bixaydu meel laa yaqdacu shacran yaqdacu shacran tin ay goyn oo tin una goynayni ama laa yuqdicu shacran tin una goynaynin inuu timaha jarana oo iska ilaalinaya iska xoqon laakin tin in oo jaraa la diidan yahay walaw qatala alqamla walahu waxaa u banaan walahu qatlulqamal injirta inuu dilaa u banaan maasha injirta la yirahdo dhiigga dadka ka nuugta hadduu arko inuu dilaa u banaan laakin ya ah, walowdaas si quruxsamad boodaaba ah, walaw qatala eh, laakin yukrahu waa la nacaa an yufliya an yufalliya inuu falkiyo oo faydfaydo almuxrim qofka muxrimka raasa wadaysa falliga waxaa la yihahdaa inaad timahaada aad faraasa ugelgeliso o injir iyo ka raarraadiso taasaa waxaa la yihahdaa falli la yihahdaa walakin yukrahu waa la nacaa an yufalliya almuxrimu raasa inuu madaxiisa saa faraha ugelgeliyo oo wax baarbaaro xoqo fain qatala hadduuse dilo minhaa falliga uu samaynayo xaggeediibuu qamlatan injir dilay isagoo timaha injirto banaanka ku aras waa dili kartaa lakin waa raaraadin oo farih kula jiri oo waxaasa la dilaya fain qatala hadduu dilo minha xaggeeda qablatan injir buu dilay faraha uu kala gelinaya darteed nudiba waxaa loo sunayaa bu kulehay an yatasadaqa inuu sadaqaysto walow biluqma aw afgelis ba allah ka dhigaya sacab muggi ba allah ka dhigaya inuu sadaqaystaa fiican buu kulehay qaarna waxay leeyi waxbaba waxba ma sadaqaysanayo ah, wax wax sadaqa oo ku ajri ma hmm. waa waajibay waajib bay qabaan waajib wayaan bay qabaan inuu sadaqaysto wabillahi tawfiq sala allah waslama ala maxamed